bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal lama tasawaja markuu guursaday caliyun cali markuu guursaday cali bn abi aalib faatimata faadimo markuu guursaday waa gabadhii nabiga sal ly aslam qaala wuxuu yidhi lahu cali lahu isaga oo cali ah rasuulullaahi baa wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam actihaa si shay-an wuxuusi qaala markaasaa cali wuxuu yidhi maa cindii agtayda ma ahaanin shay-un wax wax aan siiyo agtayda ma ahaanin waxba uma hayo qaala nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam fa ayna aaway dircuka gaashaankaagii aawe alxutamiyatu ee xutamiyada ahayd xutamiyadu waxa weeyaan ama waxaa laga wadaa nisba ilaa taxtiimiha asiyuuf yacni burburintaa la yidhaahdaa xutamada waa yani xatmiga ama taxtiimku waa jajabinta waay marka alxutamiya ee seefaha jajabin jirta waay dirciga waa waa baalka laysaga dhigo seefta iyo hubka iyo laysaga dhigo gaashaanhaanta marka alxutamiya laba macno lagu fasiri karaa in la yidhaahdo nisbatun ilaa taxtiimiha siyuuf burburinta seefuhu markay ku dhacaan ay burburinayso ayaa laga wadaa xutamiyada oo waxaa laga wadaa aawey diricaagii seefaha burburin jiray ee jabjabin jiray aawe ama waxaa la dhihi karaa waxaa laga wadaa nisbatun ilaa batnin min cabdilqays oo la yidhaahdo xatama la yidhahdo alxatamiya markaa noqonaysa niman qoys la yidhaahdo xatamat bnu muxaarib oo reer bani cabdiqays ka mid a ah, ayaa oo seefaha samduruucda samayn jiray ayaa markaa loo aanaynaya waxaa laleeyahay alxutamiya ama alxakamiya ee qabiilkaas loo aaneeyey reerkaasi samayn jireen labada way noqon kartaa ayb waxaa wariya abu daawuud baa wariyey wnasaa-iy nasaa-i wasaxaxa waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey kadalika ibnu xibbaan baa saxiixiyey sheekh albaanina fii saxiixi abi daawuud ayuu isaguna ku saxiixiyey shaahid buu leeyahay u kacaya oo imaam axmed iyo abu daawuud ay soo saareen min xadiidi cali bn abi aalib oo sanadkiisu daciif yah shaahid kaloo mursala buu leeyahay oo saxiixu lisnaad can cikrima fi lisaaba sida uu xaafidku ku sheegay kitaabkiisa alisaaba fi tamyiizi saxaaba marka nebigu sal lay wasalam gabadhiisi faatima markuu u guuriyey cali abi aalib ayuu wuxuu ku yidhi wuxuunsi yani intuusan la aqalgelin waay wuxuunsi markaasuu yihi rasuul ilah waxamahayo waxamahayo waxba muusan haysan markuu la aqalgelay xataa muxuu ahaayey aqalka iyo wuxuu ku dhistay iyo gacantiisu kusoo gurtay waa kii intuu xadiid saxiix bukhaari ku yaalay isagoo hal intuu kaxaystay cawskii iyo dhistii kusoo guranahay oo hashiisii meel u fadhido isaguna soo guranahaya dhistii ayaa waxaa u yimid adeerkii xamsat bni cabdilmualib oo khamraysan markaasuu hashii ka gowracay hashii wax ku rari lahayay uu ka gowraca isagoo dacwaa buu nebiga u yimi sal la slam rasuulka ilaahi halkii hale wax ku raraya xataa xamza iga gowracay buu yidhi nebigu xamzuu tegey sal lay slam se xamza waa khamraysanya markaasu wuxuu ku yidhi wahal antum ilaa cabiidun liabaai buu ku yidhi markuu nebigu la hadlay wuxuu yidhi adigii inta kula socotaba soo aabbayaashay addoommadiisa maydaan ahaan jirin buu ku yidhi waa nin khamraysa marka cali waxba ma haynin xataa dhista uu guriga ku dhistay waxaan kaata xoog buu ku keena macnaa isagaa soo guray marka waxba maha yii rasuulilahi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal ly waslam aawe diricaagii xotoniga ahaa oo ama reerkaasi sameeyeen ama seefaha jajabin jira markay ku dhacaan ayib xadiidka waxaa loo daliishan inay fiican tahay oy sunno tahay haweenta inaan intaadan la aqalgelin inaad meherkii wax siiso sidaasi inay mustaxab tahay baa laga qaadanaya ayib sharisa ma aha wuxuu leeyahay alimaamu shawkani caleyh raxmatullah ma garanayo culimmada cid shardi ka dhigtay haweenta intaan lala aqalgelin ilaa wa ilaaba meherka waxa la siiyo oo laasim ka dhigtay oo culimmada ka mida ma garanayo bimacnaa waxa weeye inta qabta ee waxa la siiyo ha loo hormariyo qabtaay waxay qabaan inay tahay uun mustaxab inay sunno iyo sida fiicanta laakiin ayadoo waxba la siinin in lala aqalgalaayo waa mashruuc waxna kasoo ka imaan maayaan man ayib muhimaddu waxa weeye waxaa khalada un inaad ku talagashan tahay inaadan waxba siinin talagalkaagu hadduu yahay inaadan waxbaba siinin oo sidaa marka kula aqalgashay halis wey markaas halis weyaan xataa culimada qaar baa markaasi ka doodaya caqdiga laftiisa markaa dood ka qaba macna arrin fudud maha markaas وcan cmr bn شhcaybi can abihi can jadih radi allahu canhuma qaala wuxuu hi qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi ayuma mra'atin haweeney kasta oo nakaxad guursata ama nukixad hadduu idiin qorayo sooma ah, nukixad loo la guuriyo calaa sadaaqin korkii lagu guuriyo meher korkii yani meher loo sheegay baa lagu guuriyey oy ninka ku heshiiyeen aw xibaain ama siismo xibada waxaa la yidhahdaa alcaطiyatu azaa-ida cala almahri baa la yidhahda waa siismada meherka ka siyaasan wax kaloo labada ruux markay isguursanayaan laysa siisiiyo ayaa xibaaga la yidhahda ayb aw cidatin ama ballanqaad ah aw cidatin cidatin buu ii qoray oo daalka wuu shaday saas ma cidatin waay cidatin bimacnaa wacdi waay waa yabo ama wax loo yaboohay lagu guursaday ayib ayuma imra'atin haweeney kasta oo nukuxad la guursado calaa sadaaqin lagu guursado meher korkii aw xibaa'in ama siismo meherka ka siyaasan aw cidatin ama ballanqaad iyo wax loo yaboohay lagu guursado qabla cismati nikaaxi nikaaxa ka hor nikaaxa dhowrsoonidiisa iyo dhowridiisa ka hor cismatu nikaax waa xadhigga nikaaxa xadhigga nikaaxa ka hor arrimo noocaasa haweenaydii lagu guursado fala fa huwa kaasi meherka iyo siismada iyo ballanqaadku fa huwa kaasi lahaa iyadu u sugnaaday intaa iyadaa iskale wamaa kaana wixii ahaaday bacda cismati nikaaxi nikaaxa cismadiisa kadib wixii ahaaday ballanqaadana oo ama siismo ama ballanqaada ah, fa huwa kaasi liman cid buu u sugnaaday uctiyahu la siiyey ciddii markaa loo magacaabay oo loogu talagalay baa markaa iskale wa axaqu maa shayka ugu xaqnimo badan oo ukrima lagu maamuuso lagu qadariye alrajulu ninka lagu ikraamo calayhi korkiisa lagu ikraamana ibnatuhu gabadhiisa waay nin wax lagu ikraamo o lagu qadariyo waxa ugu xaqnimo badan ibnatuhu gabadhiisa aw ukhtuhu ama walaashi rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey waalarbacatu afartiina way wariyeen ila tirmidiya tirmidi mooye ayib xadiidku waa xadiid saxiixa sheikhu alalbani caleyh raxmat ullah xadiidka wuu daciifiyey daciifu nasaa'iga iyo daciif abi daawuudka iyo eh, daciif ibnu maajah iyo weliba silsila daciifa intaba uu ku daciifiy hal cilad buuna u cuskaday daciifintiis ciladaasi waxa weeye ibnu jurayj baa ka warinaya camr ibnu shacayb ibnu jurayjna wuxuu kaga wariyey can ibnu jurayjna waa nin mudallis ah mudalliskuna hadduu can yidhaahdo bimacnaa waxa weeyaan xadiiskiisa lama qaato oo inqiaacba ixtimaalul inqiaac baa ku jira marka cancanatu ibnu jurayj baa ku jira saas daraaddeed sanadku waa daciif saasuu xadiidka sheekh ku daciifiyey sheekh albani caleyh raxmatullah masaadirta aan sheegnay o dhan laakiin sheekha waxoogaa ilduuf baa ku dhacay sheekh albani caleyh raxmatullah xadiidkan marka la yidhaahdo bidaat maxaa yeeley ibnu jurayj sunan nasaa-i wuxuu yidhi xadaanii camr bnu shacayb can keliya kuma warinine fii sunan nasaa-i xadaanii camrun buu yidhi oo wuxuu caddeeyey samac iyo maqal buu caddeeyey wuxuu sidaasoo kale ku caddeeyey mushkil alaahaar oo imaamu taxaawi caleyh raxmat ullah isagana sidoo kale xadaanii camr bnu shacayb buuri labadaa meeloodba sheekh albaani caleyh raxmatullah waa ka qarsoontay sidaas darteed xadiidka wuu daciifiye wasawaab inuu xadiidku saxiix ama markuu u yeerahe uu xasan yahay man sidaas weyaan xadiidku marka waa xadiis sugan wey waxaa la yaabay oo aada loola yaabaa sheekh albaani caleyh raxmat ullah sunanu nasaa wuu ka shaqeeyo labu u kala saaray wuxuu u kala saaray daciif iyo saxiix sida uu sunanka kaleba ku sameeyey asagoo kala saaray bay haddana waxaa ka qarsoontay tasriixa uu ibnu jurayj xadaanii ku tasriixiyey baa haddana ka qarsoontay waa bini aadam soo maha bini aadam waa si kasta hadduu aqoontiisi iyo dadaalkiisa u gaadhsiisan yahay ruuxa waxbaa ka qarsoomi xadiidka marka tadciifintiisu sax ma aha xadiidku waa xadiis sugan waa xadiis saxiixa waa ayib xadiisku wuxuu faa-iideynay haweenta wixii la ballan qaado laba qaybood buu kala qaaday inta aan la guursanin oon caqdigu dhicin waxyaalaha la ballan qaadayo ama iyada ha loo ballan qaado ama dadka ehelkeeda ha loo ballan qaado ama saaxiibteed ha loo ballan qaado ayi ballanqaad oo ka horeeya caqdiga ciddii la dooniba ha loo ballanqaadee haweenta la guursanayaa yeelanaysa kuwa kale loo ballanqaadayna waxba kuma laha laakiin wixii ka dambeeya meherku markuu dhaco oo caqdigu dhaco wixii ka dambeeya siismo iyo ballanqaad ciddii kastoo la siiyaa iskale haddii aabba la siiyo isagaa iskale awow haddii la siiyo isagaa iskale saaxiib wixii la siiya iyadaa iskale iyada haddii la siiyo iyadaa iskale laakiin ka hor intaan caqdigu dhicin wax kastoo la ballan qaado ama la bixiyo ama la siiyo cidda la siiyey aadi maysee haweentaa iskale saasuu macnahaas xadiisku faaideye macnahaas xadiisku faaideye wuu kala qaaday macnaha ayib macnahaasi waxa weeye culimada ka hadashay inta aan arkay waxaa aada uga hadlayo si fiican xadiiska macnihiisa u meel dhigay ninka la yidhaahdo alimaam altaxaawi fii kitaabihi mushkil aaaar sharax aada u fiican buu xadiidka saaray wuxuuna ku sharxay oo uu leeyahay haweenta intaan la guursanin ka hor waxa la bixinayo ee cid la siinayo ama loo ballan qaadayo cidday dooniba ha noqotee awliyadeeda qaraabadeeda waxa waxa lagu bixinayo ee lagu ballan qaadayo waa xubinkeeda ninku uu doonayay sababteed baa lagu bixinaya sooma ilan dadkan iyadoon baa isu keentay sooma ninkan markii qaraabada wax loo qaybinahayo dadka la siinahayo aabba midka siiyo hooyadeed siiyo xagga siiyo maxaad rabta adiga ma sadaqay kaa tahay ya miyaad sadaqaysanaysa maxaad ku raadinaysaa so waxaad ku raadinaysa uun xubinkeeda maha iyadaad raadinaysa sooma haddaad raadinayso xoolahan aad bixinayso sababtaad ku bixinayso cidda iskaleh baa iyagana iskaleh dadkan la siisiinaha ayaad u qayqaybinaysoo dhan waxa ay ku mudanahayaan iyada sababteed waay soo saas ma waxaad raadinaysana waa iyada xubinkeedii waay iyadiibaa mar kale intaan caqdigu dhicin wixii la ballan qaadiy wixii la bixiyo o dhan iyadaa iskale miaal wuxuu uga dhigay oo tusaale ku keenay imaam shawkani caleyh raxmatullah oo la mida buu yidhi ninkii la dhihi jiray ibnu lutbiya kama fi saxiix buhaari waayri ninkii nebigu sal lay aslam uu u diray sadaqaadka soo ururi uu yidhi qisadiisoo garanaysaan sadaqaadkii markuu soo ururiyey oo sakadii uu keenay yo wuxuu yidhi intana idinkaa laydiin soo dhiibo waa sako intana anaa hadiyad la iisoo siiyeyo dadkii aan wax ka ururinahayba aniga isiiyey waa kii nebigu hadlay soo maha ay dhihi jireen muu guriga hooyadii fadhiisto ballo in loo soo hadiyeeyey in kala arke waa laga soo celiyey wixii o dhan sooma maxaa looga soo celiyey waxa wax lagu siiyey waxay ahayd dowladdii nebigu ka socdaa rasuulku ka socdaa oo sidaas daraaddeed iyo mas-uuliyaddu ahayuu wax lagu siiyey soo saas ma mas-uuliyaddanna yaa iskale ya muslimiintaa iskale sooma mas-uuliyaddan wixii ku yimid magaceedee ninkan lagu siiyey mas-uuliyadda dadkii lahaayee muslimiinta ahaabaa leh isagu ma leh sooma wakadalika haweentan la guursan rabee weli caqdigu dhicin wixii magaceeda sababteeda lagu qaybiyo ama lagu ballanqaado iyadaa iskale sababtu waxa weeye sababta lagu qaadanayo waa iyada iyo xubinkeedoo la raadinayo yaana leh dadku lama wadaagaan iyadaaneh sidaas daraaddeed wuxuu leeyahay xadiidku macnaha uu ku fadhiyo kaa isaga ayb amaa markuu caqdigu dhaco oo haweentii la guursado oo arrintii lagu kala baxo ninku wuxuu markaa qaybiyo ama bixiyo ama qaraabo siiyo ama ehel siiyo ama weli siiyo hadde xubinkii wuuba helay sooma wuuba helayba iyadii dhammayste hawshiisii dhammaysay kuma doonayo markaa markaa maxay ka tahay qaraabo xidhiidis bay ka tahay sooma ninkii markaa loo ballanqaadiyo ciddii la siiyaa markaa iskale leanna markaa kuma xidhna laguma doonayo xubinkii laguma doonaye waa nooc uun maamuus iyo qaraabo xidhiidhinay markaa iska noqonaysa xadiidka macnahaas ayuu imaamu shawkaani caleyh raxmatullaahi uu saaray macnaha daahirka xadiidka ka muuqdana kaa isagaa wey ayib sidaas daraaddeed baa qeybta dambe oo goorta caqdigu dhaco kadib wixii la ballan qaada ama wixii la bixiyo ah ayaa wuxuu nebigu daba dhigay sal lay wasalam wa axaqu maa ukrima arajulu calayhi ibnatu aw ukhtuhu ninka wax lagu maamuuso oo lagu qadariyo oo wax lagu siiyo oo lagu xidhiidhiyo waxaa ugu xaqnimo badan gabadhiisa oo laga guursaday ama walaashii oo laga guursaday taasaa ugu xaqnimo badan wax lagu xidhiidhiyo oo lagu ikraamo oo lagu sharfo macna sidaas ayib macnahaasu xadiid ku xambaaraya xadiidkan sida uu qabo ee daahirkiisa ah oo intaan caqdigu dhicin dhicinoo meherku dhicin wixii ka horeeya wixii la bixinayo iyo wixii ballanqaada iyo wixii meheray lagu heshiiye haweentaa iskale lalamana wadaago macnaha waxaa ku tegey alimaam athawri iyo imaamu malik ibnu anas iyo abu cubayd imaamu taxaawina sidaasuu isaguna maro waa ka aan sheegnay culimmadaasaa qabta waxaa khilaafsan culimmo kale oo waxay leeyihiin ama meherka ha ka horeyso ama ha ka dambayse ciddii wax loo ballanqaado ninku dooniba ha noqdo isagaa iskale ciddii wax la siiyana iyada iskale halkaasay mareen xadiiska daahirkiisa ay khilaafsanta xadiiska daahirkiisa culimmadaa horaa martay sidaasaana sawaab oo daahirka xadiis ka muuqata macna ayib waxaa kaloo xadiidka deliishaday oo culimo ka mid ah weliga haweenta weligeeda ah waxaa u bannaan bay dhaheen inuu naftiisa wuxuu doono shardi ka dhigto gabadha laga guursanaya oo yidhaahdo haddaan intaa layga siinin haddaan intaa layga siinin la guursan maayo waa waxaan dhihi jirnay muxuu ahay yaradku haddaan intaan lay siinin gabadhayda ma bixinayo shardi inuu ka dhigto xadiiskani u deliishadeen daliilku saa kuma cadda bal cagsigiis ku cadiy cagsigiisa ayuu ku cadiyay ama ka mas'ale ahaan ayadu muxuu ahaayey khilaafka ku jira culimada qaar baa qaba hadduu weligu gabadhiisa shardi ka dhigo waxa ha layga siiyo inay u bannaan tahay shardiguna laazimahayo oo waxaa ka mida ah, maalan axmed iyo isxaaq yaa ka mid ah. axmed iyo isxaaq yaa ka mid ah. laakiin daliilka marka la fiiriyo naska la fiiriyo walow uu sheekh albaani leeya caleyh raxmatullaahi wax xarimayo uma garanayo haddana maca daalika wixii hadduu noqdo haweentii bixinteedii haddii shardi looga dhigo nooc iibsioo kaleu noqonaya nooc iibsioo kale ah buu noqonaya oo isaga laftiisu gadaal wuxuu ka leeyahay shardi haddii ay noqoto waa sida uu silsilada kaga hadlayo daciifada ah haddii wixii shardi laga dhigo oo laysku xidho gabadhi haweentii bixinteedii iyo in wax lagu siiyo haddaad isku xidhaayay markaa waxay noqonaysaa buu leeyahay in ay wasiilo u noqotaa dhici karaysa dumarka guurkooda in la xanibo ilaa xoolo lagu helo oy dhici karaysaba haweentii inay guumaysowdo nin la-aan ku dhacdo meesha lagu xanibto ilaa ninkii munaasibka ee xoolaha badan laga qaadi lahaa uu yimaado wilaayadii marka loogu talagalay in dumarka loogu daneeyo waxayba isu bedelaysaaba ganacsi rag ku danaysanaya wa ficlan saas waay waxaad moodhaa dhaqanka soomaaliga hadduu aqoon lahaa sheekh oo muxuu ahaaye garan lahaa masaladaasi dabcan sidaa isagu ixtimaal ahaan uu ku keenay bay xaqiiqo u tahay oo haddii sidaa loo furo baab ganacsiyo dumarka laga ganacsaday noqonba inta haddaan layga siinin maya intaa maysiinaysaa maya la fiirin maayo ninkuu diin ma leeyahay gabadha ma u dhigma ma u qalma akhlaaq ma leeyahay waxaaso dhan la fiirin maayo gabadhiina waa miskiin oo waxaweye iyada qoorta unbaa la qabanoo suuqa unbaa la geyni sidii xooloo la gadahayo kale noqonaysaa marka halistaasay marka leedahay xadiidkanina daahirkiisu waa diidan yahaye ma fasaxayo amaa nikaaxu markuu dhaco kadib oo gabadhii la guursado oo caqdigu dhammaado oo lagu kala baxo markaa kadib wixii dhex maraya ninka gabadha guursaday iyo dadkii gabadhu ka dhalatay taasi waa qaraabo xidhiidhin ayagana u bannaan asagana u bannaan waxaa la diidan yahay wixii sharun haka dhigin shari un ilaaba ilaaba ah ha ka dhigin laakiin wixii is-xidhiidhin iyo isa iyo muxuu ahay taasi dhibaato male oo dee xadiiska akhirkiisaa kutusaya wa axaqu maa ukrima arajulu calayhi ibnatuhu aw ukhtuhu ikraam wey baabu likraam wey taasi macana oo dadka qaraabada iyo xididka ka dhexeeya wey mushkila male saa iyada macana ayib ee shardigaa la diiday shardiga wey meesha dooda iyo ishkaal ka tagay ayib wacan calqabata cabdi mascuudin radia allahu canhu inay sidaas tahay waxaad ku garan soomaalida waagii hore yaradka la kala qaadan jira baadiyahay u badnay taqriiban magaaladana waaba iska jirtaa haweentii haddii ay ninkii ka dhimato ode xooluu ka bixiyey sooma sidii neef u gatay oo kalewa hadday ka dhimato xiskiisa wax la yidhahdaa la yaqaanaa a ilaa wa ilaa booskeedii mid ha iisoo geliyo walaasheed waxbaa la raaraadi haddii waxba la waayo sooma dee xoolahan ka bixiyey marka hade dib ha fiiriyo wax laii soo celiyo waay xoolo rag maxay dhihi jireen walba farana ka tirsan feerana ka xisaabsan marka wax layga soo celiyo buu leeyahy waxaad garanaysaa marka masaladu waa mubaadala wax isdhaafsi wa wax isdhaafsi wa waxay uga dhowdahay markaasi inay tahay ruux xor ah oo la gadanayo waa kaan soo marnay ilaahay dadka ugu necab yahay waxaa ka mid a oo uusan fiirinayn una naxariisanayn maalinta qiyaamada ruux ruux xor ah intuu suuqa geystay iibsaday halkaasaa marka laga yaaba masaladu inay aynay lugta la gasho haddiiba macnaha qaab noocaasoo kale ay noqoto wey macnaha culimada qaar ka mida ah waxay u deliishadaan aayaddii ku timid fii suurati eh, alqasas eh, muxuu aha dhex martay qisadii nabiyullaahi muusa iyo eh, ninkii odayga u degi jiray madyan sooma inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni cala an taajuranii amaaniya xijaj labadayda gabdhood mid baan rabaa inaan kuu guuriyo laakiin waxaan rabaa inaad ii shaqayso sideed sano sideed sano ii shaqayso saasaan kugu siinaya markii dambe haddaad toban ku dartana khayr haddaad toban ka dhigtana khayr nabiyullaahi muuse waa kii ogolaaday gabadhana lagu guuri loogu guuriyey qaar baa waxay yidhahdaan marka waa sharcun sharcu man qablana sharcun lana weeyo waxa weeyaan ummadihii hore wixii sharci baa inagana sharci bay waata hadduu sharcigeenu badelin waa masale usuuliyo khilaaf ku jira wa marka halkaasay ka qaateenoo maadaama nebi muuseba sideed sano lagu shaqaysanahay gabadh la siiye daraaddeed dee gabadhayda waxoogaa inaan ka qaato maxaa diidayo wa waxoogaa inaan aniguna ka rugsado maxaa diidayo adiga waxa weye masaladu kolley laysat min makaarib alakhlaaq akhlaaqda wan wanaagsan ka mid ma ah ruux bini aadam oo dashay oo lagugu gacanta lagugu geliyo wilaayadiisa inaad u danayso inaad ku danaysato maaha wixii laguu gartay lagugu maamuusa meesheeda sidaas maana an calqabata can ibni sacuudin radi allahu canhu anahu isaga su'ila waxaa la weydiiyey can rajulin nin baa la weydiiyey oo tazawaja guursaday imra'atan aad waxaa looga doodaa muxuu ahaay lacagta lagu bixiyo muxuu ahaay xafladda marka laysugu yimaado oo aan u naqaano sooriye miya sooriye iyo gabaati iyo waxbaa soo ma taasay wadaadada qaarkood dood ka keenaan wax mushkila a leh wax ay mushkilo leedaha ma jirto waagii hore oo xoogaa aqoontu iska yaray waa laga carari jiray xataa meeshii kabaati lagu qaadanaya wadaadada qaar baa aada u fogeeyey laakiin wax ishkaaliyaa ah ma leh cuntadaa la cunahayo oon qeyb ka mida waay soo meesha laysugu maalinta cunto la cuno cuntadaa la cunahayo haddii lacagna laysa siiyo oo laysugu daro waa un farax meeshuna baab cibaado maaha waa baab iska mucaamalaad iyo muxuu ahaaye marka cuntadaa doonto aduu kari waxaa doonta lacag sii ishkaaliya male taa wax dhiba ma an calqamata can ibni mascuudin radi allahu canhu anahu isaga su-ila waxaa la weydiiyey can rajulin nin baa la weydiiyey oo tasawaja guursaday imra'atan haweenay guursaday walxaal walam yafrid aan u qadarin laha iyada sadaaqan wax meherana aan u qadarin walam yadkul biha aan lana aqalgelin oon u galmoonin xataa maata ilaa uu dhintay yani meherna umuusan magacaabin oo haweenta wuu iska guursaday ila way bannaantahay saan soo sheegnay soo marnay mana uusan la aqalgelin isagoon la aqalgelin buu dhintay meherna looma magacaabo fa qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud ibnu mascuud baa wuxuu yidhi masaladii ibnu mascuud baa marka loo keenay wuxuu yidhi lahaa gaba waxaa u sugnaaday mislu sadaaqi nisaa'iha dumarkeeda meherkoodoo kalay leedahay nisaa'iha dumarka iyada la midkaa waa waa kaan soo sheegnay mahrulmiliga waxa la yidhahdo ila waa kaan soo sheegnay in sideedaba ayna sharti ahayn meherka in caqdiga lagu sheego lagu magacaabo gabadha waa layska guurin karaa meherkana waa laga aamusi karaa hadhow baa waxaa la qadarayaa dumarka iyada la midka ah ee qaraabada ay yihiin oo kale qiyaasta lagu meheriyo taasoo kale hadhow loo qadari doona marka yani lahaa milu sadaaqi nisaa'iha intaa waa laysku waafaqsanya haddaan meherka lagu magacaabin caqdiga in dib laga qadari doono dumarka iyada lamidkaana looga qiyaas qaadan doono taa waa lasla ogolay ayib laha waxaa u sugnaaday buuhi milu sadaaqi nisaaihaa dumarkee dumarka iyadoo kale ah meherkooda mid la miday leedahay laa waksa nusqaamin ma jirto walaa shatata xadgudub iyo ziyaadana ma jirto yani dumarka iyada la midkaa meherkoodii la siin jiray hoosna looga dhigi maayo lagana siyaadin maayo qiyaastaa iyadana loo qadaraya wagsigu waa naqsiga waa dhimidda shatadkuna waa xadgudbidda waa siyaadinta iyo xaddow la dhaafiya waay wa calayha korkeedana waxaa ahaatay buuhi alciddatu ciddadii wayna ciddo tirsanaysaa sooma waye wayna ciddo tirsan walahaa waxaana u sugnaaday almiiraasu dhaxalkiina way leedahay dhaxalna way leedahay meherkeediina waa loo qadari wayna ciddo tirsan faqaama markaa waxaa istaagay macqil ibnu sinaan alashkaciyu baa istaagay sidaa markuu ibnu sacuud xukumay ayaa ninkaastaa istaagay faqaala wuxuu yidhi qadaa wuu xukumay rasuulullaahi baa xukumay sal lay wasalam fii barwac binti waashiqin gabadhaasi arrinkeeda dhexdiisa ayuu nebigu wuxuu xukumay imra'atin haweeney yay tahay imra'atin oo mina anaga naga mid ah xaalay tahay ama imra'atin fii barwac binti waashiqin taasoo imra'atin haweeney ah oo mina anaga naga mid ah haweeney annaga naga midoo reerkanaga ka dhalatay ah magacaana lahayd ayuu nebigu xukumay mila maa qadayta waxaad xukuntay mid la miduu xukumay ah, qadaa rasullahi sal lay sl rsulku wuxuu xukumay fii barwac binti waashiqin imra'atin oo mina naga mid ah mila maa qadayta waxaad xukuntay wax la miduu xukumay sidaasoo kaleu nebigu u xukumay qisadano sidan u dhacday fafarixa markaasuu ku farxay biha iyada ibnu mascuudin baa ku farxay maxaa yeelay markii hore masalada xukunkiisu ijtihaad buu ahaa sooma markaasaa loo sheegay inuu nas waafaqay iyo qadihii nabiga sal lay aslam marka maadaama uu xaqii waafaqay nasna waafaqay taasuu aada ugu farxay marka saas weya ayb markii hore naska ma hayn waxaa wariyey axmed rawaahu waxaa wariyey axmedu axmed walarbacatu iyo afartii wasaxaxa waxaa saxiixiyey atirmidiyu waxasanahu waxaa taxsiiniyey xadiidka jamaacatun koox culimada ka mid ah waxaa kaloo saxiixiyey ibn cabdilhaadi fi lmuxarar talkhiis xabiirka xaafidku wuxuu soo guurinayaa ibn mahdi cabdiraxmaan ibn mahdi isaguna inuu xadiidka uu saxiixiyey iyo ibn xasmi iyo bayhaqi intuba alimaamu shaafici caleyh raxmatullah wuxuu ka mid yahay xadiidkani axaadiista uu ka tawaqufay sugnaantoodana uu ka shakiyey oo waxaa ka sugan inuu yidhi low saxa xadiidu barwacin laqultu bih xadiidka barwac binti waashiq hadduu sugnaado waan qabaa aaadii badanoo saasaa jirta xadiidka marka waa sugan yahay sheekh albani caley raxmatullahi calaa shardi shaykhayn buu ku saxiixiyey ibni xibbaan buuna ka guuriyey inuu isaguna saxiixiyo xadiidku marka xadiid sugan waay qadaha cabdillahi bn mascuudna waa suganya xadiidka barwac binti waashiq iyo qadihii nebiguna waa suganya saas man ayib xadiidka waxaa u markaati kacaya xadiid kale waa xadiidka cuqbat bni caamir nebiga sal lla alay wasalam ninbu wuxuu ku yidhi atardaa an usawijaka fulaana war raalli ma ku tahay heble inaan kuu guuriyo haa buu yidhi haweenaydii buu la hadlo markaasu wuxuu ku yidhi atardayna an usawijaki fulaanan ma adiguna raalli ma tahay inaan hebel kuu guuriyo markaasay tidhi haa fazawaja axadahumaa saaxibahu labadii buu isu guuriyey fadakhala biha arajulu walam yafrid lahaa sadaaqan walam yucطiha shay-an wuu la aqalgalay laakiin meherna looma magacaabin waxna lama siinin waxna la siiyen wax meher u magacaabanna ma jirin ayib ninkaasi wuxuu ka mid ahaa kaana miman shahida alxudaybiya raggii xudaybiye ka qayb galay buu ahaa oo saami buu ku lahaa khaybar wixii laga helay geeridii baa kusoo xaadirta marka isagoo haweentiina xaasaystay meherna aan siinin meherna aan u magacaabin ayay geeridii ku timid markay geeridii ku timid ayuu wuxuu yidhi ina rasuula lahi sal lay slam zawajanii fulaana wardadow nebigu hebluu ii guuriyey walam afridlaha sadaaqan wax meherana uma qadarin walam ucطihaa shay-an waxaan siiyeyna ma jiro wa inii ushhidukum annii acطaytuha min sadaaqiha sahmii bikhaybar waxaan markhaati idin gelinaya idinka markhaati gelinaya inaan saamigaygii aan ku lahaa khaybar meherkeedii ka siiyey oo dardaarmaya macna halkaa meherkeedii ha ka raadsato fa ahadat sahmaha fabaacathu bimiati alfin saamigiibay halkii ka qaadatay boqol kun bay ku iibsatay oo dirham ayib ruwaadda nin ka mida wuxuu siyaadiyey xadiidka aakhirkiisa inuu nebigu yiri xadiidka awalkiisa wuxuu ku siyaadiyey inuu nebigu yiri sal ly slam khayru nikaaxi aysaruhu waana iyadoo noo soo socdaa intaa iyadii xadiidkani iyo xadiidka inoo yaallay waxay ku kala duwan yihin xadiiskan dambe horta waxaa soo saaray abu daawuud iyo xaakim uu saxiixiyey dahabi iyo ibn xibbaanna way ku waafaqineen sheekh albani waa xadiis saxiixa wa waxay ku kala gedsan yihiin labada nin way geeriyoodeen labadooda midna haweenta meher uma magacaabin uma qadarin meherkeediina waxba kama siinin laakiin waxay ku kala duwan yihiin kan dambana wuu u galmooday ka horena lama aqalgelin saasay ku kala duwan yihiin ayib xadiikan wuxuu kutusi marka labada xadiis waxay kutusayaan doonta haddii laga dhinto ayada oon meherna loo magacaabin waxna la siinin lalana aqalgelin hadduu ninku sidaa kaga geeriyoodo meherkeediina way leedahay oo buuxa waxba laga dhimin meherkiina waxaa laga qiyaas qaadanayaa dumarka iyada la midka ah. wayna ciddo tirsan dhaxalkana waxbay ku leedahay saas wax bay ayib waxay kaga gedisan tahay haweenta la furo haweenta la furo haweenayda ayada oo inta la guursaday meher aan loo magacaabin aan lala aqalgelin haddii la furo fii suurati albaqara allah wuxuu ku sheegay inayna meher lahayn meher ma leh saas way macnaa haddii meherka la magacaabo oo la qadaro oo isagoon la aqalgelin uu furo waxay leedahay meherka niskii bay leedahay suurat suuratulbaqara iyadana lagu sheegay sooma taa waxaa ka gedisan marka hadduu ka dhinto taasi waa koorma waa hadduu furo oy furitaanku kala tagaan laakiin haddii kala tagga uu keeno dhimasha keento way ka gedisan tahay oo meherkeediioo kaamilana way leedahay kow midda labaad weeyaane way ciddo tirsan oo taana way kaga gedisan tahay haweenta la furo haweenta iyadoon lala aqalgelin haddii la furo iyaduna ciddo male yaa ayuha aladiina aamanuu ida nakaxtum lmu'minaati uma طallaqtumuuhunna qabla an tamasuuhunna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha intaydaan taabaninoo u galmoonin haddaad furtaan wax ciddaa oy idiin tirsanayaan ma jirto caawa markaad furto daqiiqadaaba nin kale guursan kartaa marka way ka gedisan tahay axkaamta talaaqa iyo wafaadku iyo dhimashadu waxyaalahay ku kala gedisanay ka marka dhimashadase way ciddo tirsanoo haweentii weligeed aan loo galmoonin laakiin inta la guursaday laga dhintay ayadu way ciddo tirsanoo waxay ciddo tirsanaysaa meeqa arbacata ashhurin wa cashra saas maana afar bilood iyo toban beri bay ciddo tirsanaysa maba ina is arkinba muusan la aqalgelinba way ciddo tirsan dhaxalkiina way leedahay sooma dhaxalkiina way leedahay meherkeediioo kaamilana way leedahay intaasuu xadiidku isu raaciyey ma sidaa xadiidku uu maray ayaa waxaa qaba cabdullahi bn mascuud alimaam abu xaniifa iyo asxaabtiisa axmed iyo isxaaq sidaasay mareen waana sida sawaabkaaba maalik iyo shaafici fii qowl baa waxay yidhaahdeen waxaan dhaxal ahayn haweentaasi male waxa kaloo dhan meher male muxuu ahaayey muxuu ahaayey wax kaloo xoolo leedahayna ma jirto laakiin dhaxalkan bay wax ku leedahay xadiiskay marka daciifiyeeno ama agtooda ka sugnaa waaye khaasatan imaamu shshaafici xadiisku marka waa sugan yahay xadiisku hadduu sugan yahayna cid kaloo hadal u furan yahay maba jiraba sooma culimmada martaybaa marka ra'yigooda xoog badan yahay haweenta laga dhintaayey xataa haddaan loo galmoonin oo lala aqalgelin meherkeedu iyo kaamilay leedahay dhaxalkana waxbay ku leedahay wayna ciddo tirsanoo haweenta laga dhintay ciddadeedii bay tirsanaysaa intaasaa laysu raacay ayib taasi waa haddaan lala aqalgeline haddii lala aqalgalay ka warran soo kama seexad jirto way ka seexad jirtaa markaas saddexdaba way yeelanaysa iyaduna saddexdaba way yeelaan meherkii oo kaamil ah iyo ciddadii iyo iyo dhaxalkii oo xadiiskan dambeen sheegaynay ayaa macnaha tilmaamaya xadiidka cuqbat bna caamir masaladaasu marka xadiisku wuu sheegay man wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana nabiya nabigu sal ly aslam qaala wuxuu yidhi man actaa ruuxii siiya fii sadaaqi imra'atin haweeney meherkeeda ruuxii bixiyo siiya sawiiqan yani sawiiqan ruuxii bixiya aw amase tamran ama timir bixiya faqad istaxalla wuu xalaal dalbay sawiiqa waxaa la yidhaahdaa waa waa taqriiban waa waa borojka waa inta daqiiq laga dhigo waxyaalahan midhaha ee la cuno inta daqiiq laga dhigo ayaa la qasayaa marka muushaali ama ama muxuu ahaaye ama boraj ama waxuu dhaaday sawiiqa kaasaa la yidhaha marka ruuxii sawiiq siiya oo meher ahaan u siiya ama timir u siiya wuu xalaal dalbayo meherkii waa baxsaday waay ah, akraja waxaa wariyey abu daawuudda baa wariyey wa ashaara wuxuuna ishaaray oo tilmaamay abu daawuud ilaa tarjiixi waqfihi xadiidku inuu mawquuf yahay inay rajaxanta xadiidku inuu marfuuciyo nabiga gaarsiisan yahay wuxuu yidhi raajix maxa waxaa xoog badan inuu hadalka jaabir yahay oo uusan nabiga gaarsiisnayn sal lay slam ayib xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira muusa ibnu muslim ibnu rumaan nin la yidhahdo muusa ibnu muslim ibnu rumaan oo majhuula ku jira abu xaatim iyo abulxasan ibnu qataan baa yidhi waa nin majhuul ah ayb xadiidkana alxaafid ibnu xajar iyo mundiri iyo ibnu turkumaani iyo sidaasay ku cilaynayaan sidoo kaleeto inuu mawquuf yahay waxaa rajaxay taxaawi iyo cabdilxaq alishbiili iyo keyrkood marka laba ciluu leeyahy waqfina waa ku cilaysany inuu mawquuf yahay bacina waa ku cilaysanya bacfu sanad oo nin majhuula sanadkiisa ku jira saas daraadeed ma sugna xadiikayuusan sugnaanayna maxaa loo deliishadaa waxaa loo deliishadaa meherku inuu noqon karo waxaan lacag ahayn in laga dhigi karo raashiin lagu heshiin karo timir lagu heshiin karo raashiin lagu heshiin karo waxyaalaha kale la intifaacsan lagu heshiin karo wahaakada taasuu loo daliishanay waana wax jira way fahlan yani sideedaba waxuun manaafacaad lahoo maal ahoo la xoolaysto unbaa meherku noqonaya xataa manaafacaad waa kaan soo marnay qur-aan baridiisa iyo xorayn la xoreeyey iyo soo manaafacaad maa manaafacaadkaasa xataa meherkuu noqon karay wacan cabdillahi bni camir bni rabicata can abiihi radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay waslam ajaaza wuxuu baneeyo oo macnaha fuliyey ajaaza bimacnaa wuxuu ogolaadoo fuliyey nikaaxa imraatin haweeney guurkeed calaa naclayni laba kabood korkooda ku guursatay ama lagu guursaday haweeney guursatay oo laba kabood meherkeedii ka dhigatay akhraja waxa weriye atirmidiyu tirmidi baa weriye wasaxaxa wuu saxiixiyey wakhuulifa waa lagu khilaafay buu yidhi xaafidku fii dalika saxiixinta xadiidka uu saxiixiyey tirmidi waa lagu diido waa lagu khilaafay saasman xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira caasim ibnu cubaydillaahi nin la yidhaahdo oo daciif ah aimadaa daciifiyey xadiidkana waxaa ku inkiray oo aad u fogeeyey oo munkar inuu yahay sheegay alimaam abu xaatim araazi dahabi ibnu jawzi bayhaqi sheekh albaanina fi lirwa iyo keyrkiisu ku daciifiyey ma sugna xadiikani ma sugna xadiidka laba kaboodba haweeney lagu guursaday ma sugna waa xadii aciif ayb daciif ahaadee fuqahaa qaar baa deliishaday qaar baa deliishadayo waxay u deliishadeen inuu wax yar oo xoolo ah laakiin iska rakiis ah inuu meherku noqon karo inuu he meherku noqon karo laba kabood oo waagaa jooga xoolo yar ma aha sooma laba kabood oo waagaa jooga hadday rakiis yihiinoo laga yaabo inaad meelahan laba dhowr boqol kusoo qabsataan laakiin ma sahlanay waagaas waagaa isaga ninka uu muxuu ahaay war wuxuu soo raaday xataa kaatum kaatum muxuu ahaayey bir ah ee uu soo waayey yani laba kabood ma sahlaneyn hadduuba xadiidku sugnaan lahaa labada kabood wax ka yar buu nabigu sal lay sl yaa suganoo laysku guursaday wuxuuna tilmaamayaa sidiisaba meherka yaraantiisa iyo banaantiisu xad ma leh kolba labada ruux waxay ku heshiiyaan kolba labada ruux ay ku heshiiyaan wuxuun waa inuu jiro manafacaad leh la intifaacsado xoola ah ha yaraata ha badnaado labada ruuxna waa inay raalli isaga noqdaan intaa unbaa muhima wacan sahl bni sacdin asaacidi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi zawaja wuu guuriyey annabiyu nebigu sal lay aslam rajulan nin buu guuriyey imra'atan haweeney buu u guuriyey zawaja wuu guuriyey rajulan nin waxau u guuriyey imra'atan haweeney buu u guuriyey bikhaatabin kaatun buu ugu guuriyey oo min xadiidin bir ah ahrajahu waxaa wariyey alxaakimu xaakim baa wariyey wa huwa xadiidkana darafun waa qayb oo min alxadiidi awiili xadiidkii dheeraa ka mid ah almutaqadimi ee inoo soo hormaray fii awaaili nikaaxi kitaabu nikaax bilowyadiis xadiiskii daraayan ugu soo hormaray qayb ka mida soo garanaysaan xadiikaas ayb waa xadii lwaahiba xadiikii haweeneydii nabiga isu soo hibeysay sal lay aslam ee nabigu sal lay aslam intuu ka aamusay uu ninku dhihi jiray rasuul ilaahi ow ii guuri haddaadan rabin nabigu dhihi jiray sal lay slam wuxuu soo raadi marka iltamis walow khaataman min xadiid xadiiskaa dheeran kusoo marnayba marka waa qeyb xadiid ka mid a xaakim werintay akhrajahu lxaakim buu yidhi sidan oo zawaja rajulan imra'atan bikhaatamin min xadiid lafdigaas xaakim baa ku wariyey laakiin xadiidku markuu saxiixaynka ku yaallo kii inoo soo hormaray ah nebigu inuu ugu guuriyey ma ahayne bandhig bay ahayd marxalo loo bandhigay bay ahaydoo warba wuxuu soo raaday xataa kaatun dahaban kaatun birana ha ahaate maxaa laga qaada marka hadduu kaantuubta birtaa ka ilaasoo looguma guuriye marka kaanna isagoo nebigu uu guuriyo kale ka dhiganta intaasi marka dhib male marka kaatumbir a waa wax yaroo isagana rakhiis ah meherkii intaa waa noqon karaa wa siyaadaa la socota xadiidka markuu xaakim warinayo siyaadadaasi waxay tahay fassuhu min fida fassuhu min fida yacni eh, muxuu ahay eh, eh, kaatunta oo birta ah siyaaduu ku darayo faskiisu fid buu ahaa buu yidhi faska waxaa la yidhahdaa annagana fas baan dhaanaa walmalana soo ma kaa madaxeeda kore ayaa waxaa ku samaysan shay kaleeto oo ka gedisan kaa tunta lafteeda soo ma ama muxuu ahaayey ama dhala dhalaalaysa ama bir ama wuxuunbaa ku samaysan marka fas baa la yidhahdaa faskiisu marka fiduu ahaa ziyaadadaasuu wataa xadiidkan xaakim ziyaadadaas waa ziyaado munkara ah oo daciif ah intan ah kaatun tunbir abuu nebigu ku guuriyey xadiidkaasaa asal u noqon kara ama kaatunta faskeedu inuu fida ahaa qaybtaas iyada waa munkar daciifan ayib ma jirto an caliyin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi laa yakuunu ma ahaado almahru meherku aqala mid ka yar min cashrati daraahima toban dirham meherku ma ahaado mid ka noqdo ka yar toban dirham wax ka yar ma noqdo akhraja waxaa wariyey addaara quطniyu daara quطni baa wariyey mawquufan asaga oo ku jooga cali bn abi aalib ku joogaon dhaafsisnay wa fii sanadii sanadkiisana waxaa ku sugan maqaalan olaah baa ku sugan yani sanadkiisana hadal baa ku jira w hadalka ku jira waxa weeye sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo daawuud ibnu yaziid al alwdi abu xaatim iyo abu daawuud iyo nasaai iyo keyrkood baa daciifiyey isagaasaana xadiidka lagu cileeyey ibnu jawsi iyo keyrkii ay ku cilaynayaan xadiisku waa asar mawquufa marka koobaad cali buu mawquuf ku yahay waa marka labaadee sanadkiisu waa daciif ma sugna marka sidaas man ayb muxuu faa'iideyn lahaa hadduu sugnaan lahaa wuxuu faa'iideyn lahaa cali inuu qabay meherku kama yaraado toban dirham soma toban dirham meherka inta ugu badan xad inuusan lahayn waa laysla ogolyahay qiyaas la dhihi karo intaa lagama badin karo oo haddii laga badiyo wixii ka badan waa baatil ma jirto laakiin inta ugu yar bay culimmadu isku dayeen inay xad u sameeyaan fuqahadu iyo madaahibtu waa ku kala gedsan yihin qolobana meel bay mareen qole waxay yidhahdeen intana u yar qole waxay intana u yar intanaa u yar wax daliil ah oo ku tusayo meherka intaasaa ugu yar haddii laga yareeyana ma asaxayo isaguna ma jiro sidaas daraaddeed aqalulmahri wa akaruhu xad male waxay ku xidhan tahay kolba labadaa ruux iyo waxay ku heshiiyaan iyo say wada hadlaan iyo wixii iyagu markaa raalli isaga noqdaan ayay ku xidhantah yaraantiisuna xuduud male badintiisuna xuduud male cala sawaab way maana sida saxiixa an cuqbat بن caamirin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu ihi khayru sadaaqi meherka ugu khayr badani aysaruhu ka ugu fudud waay ka ugu sahlan ahrajahu waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wa saxaxahu waxaa saxiixiyo alxaakimu ibni xibbaan iyo qudaacina way soo saareen xadiidku waxaa kaloo saxiixiye sheekh alalbani caleyh raxmat ullah fi waa xadiiska aan soo marnayo aan soo sheegnay kitaabkan ugama soo marin laakiin markaan ka hadlayno xadiidka calqama cali bn mascuud ayaan ku sheegnay sharxiisa qisadii dheerayd aakhirkiisa waxa weye khayru nisaai khayru nikaaxi aysaruhu guur waxaa ugu khayr badan ka ugu sahlan ka ugu sahlan xadiiskaasi waa sumey waxaa saxiixiyey xaakim dahabi ibni xibbaan iyo sheekh albaani intuba axaadiis kale oo markaasi kacaysaa jirta waxaa ka mid a xadiidu caaisha radiallahu canha oo nabigu yuri sal ly wasalam ina min yumni almar'ati taysiiru khibatiha wa taysiiru sadaaqiha wa taysiiru raxiimiha haweenta aada guursanaysa barakadeeda waxaa ka mid a doonideedoo fududaata in doonideedu ay fududaato yani codsigeeda iyo siinteeda iyo bixinteedii in la fududeeyo haddii marka horeba wixii kugu ad adkaadaan barakala-aan baa meesha ka muuqata soma oo hebel u tag oo hebel soo mar oo hebel soo roolgeliyo hebel xag soo maro boqol shardi iyo boqol waxa laga bixin kara ay timaado marka taysiiru khidbatihaa doonideeda in la fududeeyo wa taysiiru sadaaqihaa meherkeedoo isagana la fududeeyo oo wax culus laga dhigay wa taysiiru raximihaa minkeeda iyo makaankeedoo isagana la fududeeyo ay lilwilaada way dhalmada loo fududeeyo haweeney dhasho uur qaato tartiib u dhashay haddii uun operation iyo uun muxuu aha qalitaanun ay ku dhalayso uun soo rafaad maa iyada ah, saas man raximkeedoo la fududeeyo bimacnaa dhalmada in loo fududeeyo haweenta barakadeeda bay ka mid tahay axmed ibni xibbaan iyo xaakim iyo bayhaqi baa soo saaray albaanina waa taxsiilinaya xadiikaasi iyo labada xadiiba waxay isaga markhaati kacayaan guurka wuxuu barake oo khayrkiisu ku jira in kharashaadkiisa iyo takaaliiftiisa la yareeyo oo la fududeeyo kullamaa la badiyo takaaliifta la badiyo oo kharashka la badiyo oo la adkeeyana barakadaa ka suulaysa sida xadiidka laga fahmay sidaa isaga qasadka loo keenayna waxa weeye in aan meherka iyo kharashaadka guurka laga badbadinin oo la siyaadinin intii la fududayn karo in la fududeeyo cumar ibn khataab radi allahu tacala canhu ardaahu baa dadka u khudbeeyey markaasaa wuxuu yidhi alaa laa taqaaluu bisuduqi nnisaa war dhegaysta war dumarka meheradooduiyo waxaad siinaysaan ha ku xadgudbinoo ziyaadaadka ka daaya ha badinina fa fainaha low kaanat makrumatan fi dunya aw taqwa cinda allah lakaana awlaakum biha annabiyu sal ly wasalam hadday karaamo iyo sharaf adduun ku jiro ama alla ka cabsi aakhare hadday leedahay nebi maxamed baa idinkaga habboonaan laha isagaa idinka awleysnaada meher la badiyo kharash la badiyo haddii sharaf adduunye ku jiro ama alla ka cabsi iyo wanaag aakhara ku jiro nebigaa idinka hormar idinka haboonaan laha oo samayn laha man maa asdaqa rasuululahi sal lay slam imra'atan min nisaa'ihi walaa usdiqat imra'atun min banaatihi aktara min intay cashrata uuqiya guud nebiga dumarkiisa mid ka mida kamuusan bixinin gabdhihiisii laga guursadeenna mid ka mida lagama bixinin wax ka badan laba-iyo toban wuqiyadood dumarkiisii uu guursadeenna waxaa ugu badnayd labayo toban wuqiyadood gabdhihiisii uu guuriyey raggu ka guursadeenna mid labayo toban wuqiyadood ka badan lagu guursaday ma jirto somayna soo marin uqiyadaa iyo sharaxeeda iyo tafaasiisheeda xalaan soo marray darsigeenna ku soo marray cumar cumar marka waxa weye arrintaasu baraarujinaya hadalka eh, cumar ibn radi radialla canhu waa saxiixo tirmidi iyo xaakim baa soo saaray waana saxiix waa sugan ayb waxaa la diidan yahay marka meherka in yani laga badbadiyo meherka keliyana maahe kharashaadka guurka oo dhan in la fududeeya la rabaa bixinta iyo siinta in la fududeeyo sababtu waxaa la doonaya haddii meherka iyo guurkii kharashaadkiisu ay bataan oo ziyaadaan meeshaasi waxaa baxiye ah oo ku baaba'aya dadkii dallayda ahaa soma dalleydii baa rafaadaysa ninkii waxaysta isagu wax kasta wuu bixin karaaye laakiin dallaydii baa rafaadaysa waa midda labaade haddii guurku adkaado oo meher adag iyo meher badan iyo guri la dhigayo iyo kharashaad iyo muxuu ahaaye meelo waaweyn oo xafladaha loo karaynayo iyo kharashaad un haddii laga wada dhigo oo dadkii badankood kari waayaan wixiina shardi aan la dhaafi karin uu noqdo hadda waxa weye dadkii inay shahwo gutaan bay u baahan yihiin dhallinyaradii haddaad guurka ku adkaysaan soo shahwadii gudan maayaan laablaab baa la mari markaa dariiqo xun baa wax lagu raadin zina badan oo faafi marka guurka fududeeya si zinadu u yaraato mar kastoo la taysiiriyo guurka la fududeeyo wuxuu meesha cidhiidhiyaa zinadu cidhiidhiyaa mar kasta oo guurka la adkeeyana waxaa faafta zinada iyo fuxshigaa faafa marka in guurka la fududeeyo wa ayib waayahan dambe soomaalidu aad buu uga sii darhaya meel waxaa loo sii socdaa nooc isugu faanid iyo tafaafur iyo meerkii gabdhuhuna wuxuuba gaadhayba in la yidhaahdo muxuu ahaaye adigu iska sheeg dib baynu ka heshiin doonaa ah. labaatankuu sheeg hadhow markaas isu soo noqonno dhib male shan baynu ka dhigan ama labaynu ka dhiganan sababtu maxay tahay waa nooc faan awa oo heblaha waxaa lagu guriya labaatan kun oo dollar baa lagu leeyahy marka waxaas wax qiimala maaha wax qiimala weynna maaha waxaa ka daran guryaha wax la dhigayo waxaa ka daran xafladaha iyo meelaha kiradooda keliya aan laga bixi karin kiradooda keliya waxa muxuu ahaay waxaasoo dhan marka waxaa inta la fududeeyo dadkani siday isku heli lahaayeen qaabkii sharciga in la fududeeyaa la doonaya wixii ku noolaanayna iyagu muxuu ahaayey taasaa macnaha shaaric maluub matlabka sharciga ama maqsadka sharciga kaa isaga u lahay khaliijka ninkii ku noolaaday wuu garan karayaa mushkilada iyo dhibka uu leeyahy shayguma suu socdo suu socdo caado aan laga gudbi karin buu noqonaya caado markuu noqdana imtixaan weyn buu noqonaya waa waxa haysta da'yartii khaliijka waana baahan yihiin ismana guursan karaan saas macana leanna acraaf iyo caadaad oo ku saabsan guurkii iyo kharashkiisii baa kala dhex taagan soomaaliduna meeshaas hadda ku socoto khaliijku xoolay bay haystaan soomaalida caydha maxay haysata iyadu ya soomali waa cayri maxay meherka isugu qaaliyeen iyo gurya waa imtixaan xadiidkaasi aanu sheegnaye cumar khudbadiisa ku saabsan qisaa jirta inaan baraarujinno u baahno dadku aada ay u sheegaan qisadaasi waxay leedahay cumar markuu istaagay oo yidhi meherka ha qaaliyeynina oo saa uu hadlay haweeney baa la hadashay markaasaa waxaa ku tiri cumarow ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku yidhi wa aataytum ixdaahunna qintaaran qintaar buu ilaahay ka cabiray dumarka meherkoodii qintaarku waa xoolo badan ee cumarow maxaad meherka adigu noogu yeeranaysaa ilaahay baa mabadiyey oo qintaar ka cabiray cumar aayaddii markii ay gabadhii ku dul akhriday way ka garheshay cumar waa ka mimbarka kusoo soo noqday yidhi kullu axadin afqahu min cumar ruux kasta waa ka faqiihsanya cumar lafdigana wuxuu ahaa akhtaa cumar wa asaabat imra'a cumar waa gafay haweenna way haweenayna way asiibtay haweenay baa iga heshay maanta warkaasi haweenay baa cumar radisay isaguna wuu ka garaabay waa daciif aan sugnayn qisadaasi aad baa loo deliishadaayo kutubta loogu qoraa oo loo sheeg sheegaa wax jira maaha laba cilay qabtaa sanadkeeduna waa munqaطac mujaalid ibnu saciid in layidhahdo daciifana sanadku ku jira saas daraaddeed qaybtaa dambe qisadu ma sugna inta horaa sugan taasi waa faaidaha w man wacan caaishata radi allahu canha ana camrata binti jawnin gabadha iyadaa tacawadad way magan gashay min rasuulillaahi bay ka magan gashay tacawadad billaahi wey allay magan gashay oo min rasuulillaahi rasuul alle ka magan gashay ilaahay baan magan kaaga ahay bay rasuulku ti rasuul allow ilaahay baan magankaaga ah xiina goortiibay ilaahay ka magan gashay udkhila la geliyey calayhi iyada lasoo soo geliye caleyhi nebiga korkiisa loo soo geliyey tacliim waxay ka wadaa lamaa tazawajaha markuu guursaday markuu intuu guursaday nebiga loo soo aqalgeliyey ayay ilaahay ka magan gashay oo waxay tii acuudu billaahi minka war ilaahay baan magankaaga ahay baytii fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam laqad cudti naa waxaad magan gashay binucaadin mid la magan galo mid la magan galoon magantiisa loo gacan dhaafi karin waa allah sooma biriwaayatin laqad cudti bicadiimin mid weyn baad magan gashay buu ku yidhi ayb faallaqahaa markaasuu nebigu furay wa amara wuxuuna amray usaamata wuxuu amray usaamata bnu zayd ayuu amray famatacahaa markaasuu u raaxeeyeoo waxoogaa buu siiyey bialaaati aswaabin saddex mare ayuu ugu raaxeeyey saddex mare ayaa lagu samriyey oo xoogaa lagu diray akhraja waxaa wariyey ibnu maajah baa wariyey wa fii isnaadii sanadkiisana waxaa ku sugan raawin raawi matruuk oo laga tegey raawi matruukaa sanadkiisa ku jira raawigaasi waa ninka la yidhahdo cubayd ibnu alqaasim waana muttaham fii wadci alxadiid waa matruuko waxaa lagu tuhunsan yahay inuu xaadiista isagu samayn jiray kadibna nabiga u tiirin jiray sal lay aslam marka xadiidku lafdiga isaga ibnu maajah uu soo saaray waa munkar hadduusan mawduucba ku dhawaanin ma wax jira maaha wuxuuna yidhi wa aslu lqisati qisada asalkeeduse fi saxiixi saxiixu lbukhaari bay ku taallaa min xadiidi abi asidin saacidi abu asidin saacidi xadiidkeeda iyadoo ah bay qisadu ku taallaa xaggee saxiixulbukhaari bay ku taallaa laakiin xadiidu caaisha in laga dhigo qisadu kuma sugna waxaa kaloona ku sugnayn ninka uu yidhi saddexda mara bixiyey inuu usaame yahay ama anas yahayna qisadu kuma sugna saxaabiga xadiidka warinaya waa muxuu ninka la yidhaahdo abi asiid assaacidi ninka loo dhiibay ee la yidhi sii saddexda mara siina ma aha nimankaa xadiisku sheegaye waa isaga waay waa abisiid asiidka laftiisa way xadiidku markuu saxiix bukhaari ku yaalla sida way marka xamzat bn abi asiid baa warinaya wuxuu leeyahy rasuulkaan raacnay sal ly wasalam xata inطalaqna ilaa xaa'iqin yuqaalu lahu shuut aw shawt rasuulkaan raacnay wuli markaasaa waxaan tagnay dayr xaaidka waxa la hahda beerta dayr kale beer dayrle baan tagnay xata intahinaa ilaa xaa'iayni jalasnaa baynahuma laba derbi dhexdood baan tagnay markaasaan meesha fadhiisanay buui markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam bu ihi ijlisuu huna halkan sii fadhiisto wa dakhala wa utiya biljawniya aw juniya markaasuu intuu na dhaafay ayuu beertii dhexdeedii galay beerta dhexdeedii baa waxaa loogu keenay haweeneyda la yidhahda aljuniya halka reerkaa ka dhalatay fa unzilat fii beyti naklin aw fii beytin fi nakl guri marka beerta timirta dhexdeeda guri ku yaalla ayaa marka la dejiyey iyadii gurigaana waxaa iskaleed gabadh la yidhaahdo umayma binti nucmaan ibnu sharaxiil gabadhaa marka guriga la keenay waxaa marka la socota daayatuha daayada waxaa la yidhaahdaa ama waa haweeneydii umnisada ahayd oo hooyadii ka umlisay ama daayada waxaa la yidhaahdaa islaantii nuujisay ama tii nuujisay naaska nuujisay baa la socoto ama tii hooyadeed ka umlisay baa la socota taasaa la socoto oo xaadinatun laha haddana korisay oo barbaarisay taasaa la socoto meesha la socoto haweenaydii markii gurigii la geliyey baa nabiga loo geliyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu nebigu usoo galay ayadoo gurigii ku jirta ayaa wuxuu ku yidhi habii nafsaki lii naa naftaada ii hibey buu ku yidhi waxay culimmadu leeyihiin wuxuu ka wadaa haweenta markaad guriga ugu soo gasho laguma soo boodo markaba sida libaax habii nafsaki lii waa nooc qalbi dajin ah Ah, iskaysii qalbiga ugu dejinahayaayo xoriyad inay leedahayo iyo qalbi qaboojin iyo waxbuu uga dhigaya wa ilaa xaaskiisii wey sooma marka naftaada ii hibey buu ku yidhi markaasa waxay ku tiri wahal tahabu lmalikatu nafsaha lisuuqa ah, oo haweeney boqorad raciyadeeda nafteeda miyay u hibaysaa bay ku tiri yani boqorad baan adiguna raciyadii baad ka tirsanta boqorad nafteeda raciyadkiisa xageed ku aragtay bay ku tiri waxay leeyihiin mayna garanaynin miyaa nebiga sal lay slam mise jaahiliyadii iyo xoogaa rawaasib oo kasoo jeedday ahayd lama yaqaan adiguun hadalkaasi nebigu ku tiri sal lay sl war boqorad baan ahay adiguna raciyadaydii baa tahay raciyad naftaada looma hebiyay haddaad boqortahay ku tiri ayib markaasuu nebigu sal lay slam fa ahwaa biyadihi yadacu calayha litaskuna nebigu sal lay wasalam gacantuu laacay inuu gacanta saaruu damcay si ay u xasisho ila wax kastoo booda nebigu markuu gacanta saaro waa xasili jiray marka gacantuu laacay inuu gacanta saaro bal waxoogaa xasisho oy degtuu isku dayay markaasaa waxay tihi acuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magangelahayaabay tii magan alla ilahay iga kaa cabto warkaasi la booda markaasaa nebigu wuxu uri sal lay wasalam laqad cudti bimucaadin ah, mid la magan galo oo magantiisa aan loo gacan dhaafi karin baad magan gashay wuxuu yidhi uma kharaja calayna nabigu gurigii markiiba waa kasoo booday uu soo baxay oo noo yimid markaasaa wuxuu yidhi yaa abaa asiidin uksuha raasiqatayni wa alxiqha biahliha buu raasiqataynku waa maryo cadcad laba maro oo maryo cadcad laba maroo cadcad oo kataan ka samaysan intaad siiso reerkeedii haleeshiiyo reerkeedii u dirba sidii baa markan nabigu ku diray sal ly slam qisadu markay sidaas tahay saxiixulbukhaari bay ku taallaa amaa markay tahay lafdigan inoo yaalla ibnu maajah uu soo saaray waa daciif matruuka ayadoo nin matruuka uu ku jiro ayaa haddana mukhaalafaad xadiidka asalkae saxiixa way mukhaalafaad leeda khilaafaad baa ku jiraan ay iskhilaafsan yihiin sidaas way macnaha qisadaasi marka waxaa loo keenay axkaam badan baa laga faa'iidaysan waxaa jirta riwaayaadka qaar odhanaya gabadhani inay sidaas tidhaahdo nebigu ku tidhaahdo ilaahay baan magankaaga ahay waa la geliyeyo dumarka nebiga qaar ka mid a baa waxay ku yidhaahdeen xabse iyo caaisha intay e, gabadhu islaamtu islaam quruxsan bay ahay marka waxay ka yaabeen inay nebiga ka xigsatoy ka qaadato markaasaa waxay ku yidhahdeen naheedhe ayagaa u cilaamay oo diyaariyey oo hawsheeda ka qayb qaatay markaas waxay ku yidhahdeen lahayd inuu ku jeclaado ma rabta haa markuu kuu soo galo waxaad ku tidhaahdaa ilaahay baan kaa magangalay sidaa ku dheh qorsho marka qorsho loo degay buu ahaa oo loo diyaariyey riwaayaad sidaa dhahayaa jira sixadooda weli ma xaqiijinin habeenda dambersigeenna inoogu xiga insha allahu tacaala baan sheegi doonaa inay sugan tahay qaybtaas iyo inaysan sugnayn insha allahu tacala hada bilahi tawfiiq sal allah wslam ala nabiyina mxamed wala ali saxbi waslm